بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب تمييز culima cashirka aynu bilaaban doonnaa waa baabka tamyiiska ah inta aynaan bilaaban ayaynu su'aale iska weydiini cashirkii hore waxaan doonayaa hal arday oo layliska shanaad su'aalo ka mida ka shaqeeya waxaa layna yidhi waxaad keentaa xaal calaamatu nasbiha alkasra waa saddex boqol iyo toban beijka ayuu ku qoran yahay nacam cabdulqaadir waxaan kaa rabaa inaad keento xaalan calaamatu nasbiha alkasra waa xaal calaamatu nasbihiisu uu kasran yahay idaa jaa'akum almu'minaatu haye maxaa tii idaa jaa'akum almu'minaatu cafiifaatin haye faakrimuuhunna waa cafiifaatin taasoo maaha jazaaka allaahu khayran waa sax weeye waxaan doonayaa arday labaad waa ardaygan dhinaca nacam waa xaalan jumlatan ficliya xaaladiyo waxaad keentaa jumlo ficliya ah waa xaalo waana jumla ficliya ayay noqotay waa xaalo waana jumla ficliya nacam daqiiqadihiina way kugu socdaa sheekh caawi haye xaaladii oo jumla ficliya a weeye akala muxamadun okay haddaba xaaladii meel waa musrican soo maa musricantaa jumla ficliya inaad ka dhigtaa lagaa rabaa may aklana waa masder bay noqonaysaa xaalkii oo jumla ficliya ah haye waad ku ceshanaysaa maxaa tii musricuuna may lama ogolaba sheekh yuusuf maxaad ra'aytu muxamadan yadxaku jazaak allahu khayran eeg waa inuu magaca horena macrifo yahay jumladuna damiir ay wadato ama raabid ay wadato welibana jumla mudaariciya hadday noqoto wowgu waa ka mamnuuc wadaatu badin bimudaaricin habat xawa damiiran wa min alwaawi khalad buu maxamed ibnu maalig leeyahay wowga laguma dari karo lama odhan karo jaaa muxamadun wayadxaku waa mamnuuc wayadxaku wowgaasaa wax khaldaya jaaa muxamadun yadxaku baad odhan waayahay waxaan doonayaa culima haddana in la keeno xaalan calaamatu nasbiha alyaa xaaladii oo calaamatu nasbihaygu uu ya yahay baan rabaa nacam sheekh maxamed maalmahanba ma kicinin waayahay maxaa tidhi ra'aytu daalibayni jaalisayni may ma aha xaalo waayo haye eeg hadda qawlka dhawaaqaaga aan kuu maqashiiyo ra'aytu daalibayni jaalisayni waa nacti may suurtagal maaha ra'aytu muxamadan wa cumaran yaqra'ayni waa ficil baad ka dhigtay horta cumaran lama ogolo waa tiweyse may anu waxaan ku idhi xaalo calaamatu nasbeegu ya yahay umaa kumaan odhan mudaaric ismi ha noqdo jumla ismiya kumaan odhan jumla ficliya anuu waxaan kaa rabaa un xaalo calaamatu nasbu ya yahay waadii fahantaanu malayn sheekh maxamed haye baldhe ku dhawaaq haddaad mucallimiinaba tidhaa waa khata haye ra'aytu cumara ra'aytu daalibayni waa khalad haddii daalibayni ba ad tidhaa waan sii garanaya inay khalad tahay laakiin markii koobaad baad dhadhowaysay ilaa xad baad dhadhowaysay markii koobaad markii koobaad waxaad tidhi ra'aytu daalibayni mujtahidayni haddaad daalibaynigaa un al ku dari lahayd ilan saaxiibulxaalku macrifaynu isku ogayn sheekhe muxuu saaxiibulxaalka isku ogay ra'aytu daalibaynka al ku dar ra'aytu daalibayni jaalisayni ama mujtahidayni haddaad ra'aytu daalibayni mujtahidayni tidhaa waa sifo xaalo ma aha haddaad ra'aytu daalibayni mujtahidayni tidhaana waa xaalo jazaak allah khayr sheekh waxaa laynaga rabaa xaalan oo jumla ismiyaa sheekh cali nacam jaaa caliyun wahuwa yamshi waa caynkaa weeye nacam xaalan shibha jumla takunu darfan sheekh caamir waa xaalan shibha jumla takunu darfan jaaa muxamadun fawqa shajarati hadda waa inuuna suurtagalna noqon karaysaa saqaa muxamadun fowqa shajara inta badan haddii saqata la isticmaalo eeg min baa laga dambaysiiyaa ereyga meesha laga soo go'aya min baa lagu daraa laakiin odhan mayno saqata fulaan fowqa shajara waxaa weeyaan saqada muxamadun min aljidaari haye fowqadiiba kolkaana suurtagal noqonayn taxta daawila sax weeye taxta aawila waa sax weeye iska fadhiisa sheekh waxaan rabnaa xaalan oo shiba jumla oo takuunu jaaran wa majruuran xaaladiio jaar iyo majruura nacam rashiid fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi xaalan mutacadida xaalan mutacadida nambarkaa inaan laga shaqayn karin bay la tahay sababtuna waxa weeye qaaciidada shalay idinkuma baraarujinin shalay maan idinku baraarujiyey xaala mutacadida wax la yidhaah markaan xaalada qaybqaybinayni maan ka hadalnay okay sidaa darteed xaala mutacadida keena haddii laydin yidhaah waa laba xaalo oo isku xiga ayaa loo jeedaa oon cadafna u dhaxaynin jaaa muxammadun daaxikan musrican oo kale daaxikan musrican daaxig waa xaalo musricanna waa xaalo xarfulcadafna uma dhaxeeyo waa xaala mutacadida baa markaa la odhanaya baabu tamyiizi bal hadda tamyiiska aynu eegno oo cashirkeenna maanta ah haye waa si wanaagsan cashirkaaynu yaraynaa waa si wanaagsan sheekh maxamed wuxuu yidhi cashirka aynu yaraysanno xaggana ardaydu waxay lii laguma waafaqsano sheekha waaya waxaynu samayn doonaa cashirada kala duwan oo cashirna wuu koobnaanaya cashirna wuu isku xidhnaanayaayo u badanaya cashirka isku xidhan waa inaynu wada qaadanaa insha allah laakiin runtii talada fiican waxa weeye cashirka in la yareeyo asal ahaan ardaygu isagu waa intuu qiyaasi karayu qaadan karayo inuu qaato culim waxaan doonaynaa baabu tamyiiz lix magac ayuu leeyahay lix magac ayuu baabkaasi leeyahay marka naxwaha la joogo kutubta qaar waxaad ku arki doontaa baabu tamyiiz oo tamyiiz baa loo yaqaanaa kutubta qaarna waxaad ku arki kartaa ama istilaaxaadka qaarna aad ku arki kartaa baabu tafsiir oo tafsiir baaba la yidhaahdaaba tafsiirka innagu qur'aanku baynu nidhaha soo maaha baabu tafsiir baaba loo yaqaanaa meelaha qaab waa tallaabada labaad tallaabada saddexaad waxaa loo yaqaanaa tamyiiska baabu tabyiin tabyiin baa la yidhaahdaa saddexdaa magac ka alla kaan doonno ayaynu ka dhigan doonaa ama tamyiis baynu odhan ama tafsiir baynu odhan ama tabyiin baynu odhan waa saddex magacoo isku jira weeye saddexdaa saddexdooda oo ismi faacil awaynu waynu u beddelaynaa haddana maxaynu odhanaynaa mar mumayis baynu mar odhan marna mufassir baynu odhan marna mubayin baynu odhan muxuu noqonayaa markaa waa lix magac ayuu baabkani leeyahy waa tamyiiska haddaba culima tamyiiska marka aynu ka warbixinayno ama baabkan tamyiiska marka aan doonayno ee baabu tamyiis aan doonayno inaynu warbixin ka keenno tamyiiskani wuxuu culima noqonayaa maalan daatada la garan la'yahay oo kale ama tirada oo kale ayuu daba dhacaa inta badan waxaad odhanaysaa waxa ii yimid labaatan labaatankaa lama garanayo wax alla waxay yihiin ma labaatanku ma labaatan ardaybaa ma labaatan sheekhbaa ma labaatan askaribaa ma labaatan tuug baa labaatan labaatanba ii yimid haddaad tidhaa maxaa lagu garanayaa labaatanku wuxuu yahay waxaad tidhi zaaranii cishruuna labaatan baa i soo siyaartay haddaba zaaranii cishruuna markaan idhaa haddaan ka dambaysiiyo daaliban ka warrama labaatankii waxay yihiin ma garanaysaa maxay noqdeen labaatankii markaa arday bay noqdeen soo maaha ereygaa daaliban ah ayaa loo yaqaanaa tamyiis oo tamyiisku tirada markuu daba dhaco shayga la garan layahay ka caddeeyo ayaa la yidhaahdaa waxaan idhi afar iyo toban baan arkay baan idhi tusaala afar iyo toban afar iyo tobankaasi waxa ay yihiin miyaa la garanayaa lama garanaya afar iyo tobankaasi waxay yihiin haddaan idhaa afar iyo toban carruur ah carruur markaan idhaahdo ka warrama tamyiiskii muxuu noqonayaa ereygaa carruurtaa ah ayuu noqonayaa ama ciyaal haddaan idhaahdo ereygaa ayuu noqonayaa tamyiiskii baabu tamyiizi waa baabka tamyiizka ah tacriifu tamyiizi tamyiizka ayaynu tacriifini huwa tamyiizku al ismu waa ismiga almansuubu la nasbinayo annakiratu ee nakirada ah almutadamminu ee koobsada macnaa min min macnaheega ayuu sitaa libayaani maa kii si loo caddeeyo qablahu ka horreeyey oo min ibhaamin ibhaam iyo wax qarsoon ah tamiiska u fiirso culima markaan tilmaamayno cilmiga waxaa laga bartaa tilmaanta haddii shayga tilmaantiisa aad barato kugu adkaan maayo mar dambe tamiiska waxaynu nidhi waa alismu tamiisku waa ismi marka koobaad maxaa iga hadhay marka haddaba ayn ismi aynu nidhi weeyaan tamiisku ficil iyo xaraf iyo jumlo saddexdaasi weligood af carabiga tamiis ma noqdaan ficil tamiisa soo heli maysid xaraf tamyiisana soo heli maysid jumlo tamyiisana soo heli maysid tamyiisku waa ismi waa marka koobaad marka labaad waa almansuub baynu nidhi tamyiisku waa mansuub markaynu almansuub tamyiiska nidhaahno waa mid mansuub oo la nasbinayo maxaa halkaana iga baxay almansuub markaynu nidhaahno waxa iga baxay marfuuca iyo majruurka labadaasi tamyiis ma noqdaan erey marfuucihi tamyiis noqon maayo sidoo kale erey mansuubihina tamyiis noqon maayo eh, erey majruura baan doonaya eray marfuucihi tamyiis noqon maayo eray majruurihina tamyiis noqon maayo qodobka saddexaad annakira waa inuu nakiro yahay annakira markaan ku idhaahdo waxa iga baxay macrifadii oo dhan ama calam ha ahaado ama damiir ha ahaado ama isminshaare ha ahaado ama ismi mawsuul ha ahaado ama muxallan bial ha ahaado ama mudaaf liwaaxidin min alkhamsati almadkuura ha ahaado wixii macaarifta la odhan jiray oo dhani tamyiis ma noqdaan iska ilaali nakiro uunbaa tamyiis noqonaysa haddaba ardayow haddaadan soo kala baran macrifo iyo nakiro miyaad kala garanay cashirkan oo kale ilain tamyiisku waa nakiro unbaynu nidhi waa shardiga saddexaad koobaad waxaynu nidhi waa inuu ismi yahay labaadna waxaynu nidhi waa inuu mansuub yahay saddexaadna waxaynu nidhi waa inuu annakira yahay nakiro waa inuu yahay macrifadiibaa iga hadhay oo tamyiis noqon maayo almutadaminu afraadka waa inuu sito macnaa min min macnaheega waa in tamyiiska laga qaadanayo ereygan tamyiiski ihi min buu macnaheegii xambaarsan yahay ama min buu macnaheegii sitaa baynu odhanaynaa oo haddaba culima markaan leenahay min buu macnaheegii sitaa mintu koob iyo labaatan macnay ku timaaddaa af carabiga ereyga min ihi af carabiga koob iyo labaatan macno ayuu leeyahay koob iyo labaatankii midkee loo jeedaa waxaa loo jeedaa bayaaniyo minta bayaaniyada la yidhaahdo ee ilaahay aayadda qur'aankaa uu kaga hadlay fajtanibu rijsa min alawthaan waa maxay min alawthaan fajtanibu ka fogaada arrijsa qurunka oo dhan ka fogaadaya rijsiga oo min alawthaani ah afkaa kor loo yar taagaa waana la kala furaa marka bayaaniyada la sheegayo waa sida cadfulbayaanka oo kale min alawthaani ah sanamyo min alawthaani ah waa inaad ahtigaa markaa doonayso rijsiga laftiisaa la fasirayaa rijsigii ilaahay ka fogaada ina lahaa waa maxay fajtanibuu ka dheeraada arrijsa qudhunka hortalow rijsigaasi waa maxay oo minal awhaani ah sanamyo rigsiga laftiisii baa la fasiray oo waa awhaantan ka dambays mintanaa bayaaniye ah waxayna bayaaminaysaa ama ay fasiraysaa waxa ka horeeya waxaan ka dambeeyaana fasiraya haddaba waxaa jira minta bayaaniyadu siday shay u fasiri jirtay ayuu tamyiiskanina shay u fasiraya oo mintaa macnaheedii baan ka dhadhansanaynaa markaan idhaa ishtaraytu arbacata cashara afar iyo toban baan soo iibsaday afar iyo tobankaasaan la fasiri doonaayo eg qalaman baan idhi ishtaraytu arbacata cashara qalaman qalaman haddaan idhaahdo ereygaa qalaman ihi waa tamyiiz ilay wuxuu ii fasiray wax la garan la'aa oo afar iyo tobana ah. afar iyo toban baan soo iibsaday baan idhi lama garanayo afar iyo tobanka haddaan laakiin qalaman idha ama kitaaban idha ama jawaalan idha markaasaad garatay libayaani maa qablahu waxa ka horeeya bayaamintiisa ayuu u sugnaaday shay ka horeeya ayuu bayaamiyaa oo min ibhaamin ibhaam ah wax ka horeeya oo ibhaam iyo qarsooni ay ku jirto ayuu tamyiisku bayaaminayaa imise qodob ayaa laynooga baahan yahay tamyiisku inuu yeesho marka koobaad waa inuu ismi yahay marka labaad waa inuu mansuub yahay marka saddexaad waa inuu nakiro yahay marka afraad almutadamin macnaa min waa inuu yahay libayaani maa qablahu min ibhaam afar qodob oo lagama maarmaana ah ayaa jira bal haddaba waxaan doonayaa hal arday ayaan kiciniyo isku kaayo eega intaanan halkaa dhaafin hal arday ayaan kicini oo sheegi doona waxaan su-aasha aan weydiiyo nacam waxaan doonayaa may ardayga shishe ardayga siije xaggan u jeeda labada ardaye sheekh maxamed ninka xaggan uga jeeda nacam magacaa iga khaldan ya sheekh bal haddaysiyara taag waxaan u malaynayaa m sheekha sheekh isku kaaya eega sheekhaa hadda waxaan idhi sheekh jaaa dakhala daalibun almasjida u fiirso dakhala daalibun almasjida macnaheedu waxa weeye arday baa soo galay masaajidkii dakhala sheekh tamyiis inay tahaan u malaynaya haddaan khaldanahay isax dakhala inay tamyiis tahay ila tahay bal isax sheekh haddaanan khaldanahay maaha tamyiis miyaa mise uu yahay haddaanu waa tamyiis baaban qabaabaan u malaynaya haye mise malahan ka reeba waina danna laa yugni min alxaqi shaya maxaan idhi dakhala waa tamyiis malaha sheekh yaa diiday qodobka ad u cuskanaysaan kaa rabaa dakhala inayna tamyiis ahayn waa ficil qodobkii koobaad baa ka maqan eeg tamyiiska maxaynu idhi shardiga koobaad inuu maxay yahay waa inuu ismi yahay sheekh waa yahay waad saxan tahay adaa saxan dakhala tamyiis ma aha iska ilaaliya waayo waaba ficile mayada ismiya waay dakhala daalibun almasjida sheekh haddaa daalibun baa igama qurunto waan leeyahayo waan ka dhig daalibun baa tamyiisa ka sheekee dakhala daalibun daalibun waa tamyiis bay la tahay bal ka fiirsa sheekh haddaad i waafaqaysana i waafaq haddaad i diidaysana waan ku diiday baad i odhan laakiin sababtaad igu diidaysa ad ii sheegi lowlaa lima lakaana alximaaru faqiihan bay carabti odhan jirtay ereyga lima ayaa lagu kala saaraa dee qofka wax fahamsan iyo qofka kale haye aalibu dakala aalibu aalibu sawta miis ma aha maxaa diiday sheekh ya alla madaalimu ma hadda waa ardaye arday haddii la yidhaha qof kastaaba arday noqonaya bal sheekhu fiirso qodob xeerka qodobkiisa labaad eeg tacriifka qodobkiisa labaad bal hadda eeg maxaynuna shardi ka dhignay waxa tamiis noqonaya waa inuu ismi yahay baan idhi kow waa inuu haddana maxay yahay bal may u fiirsasha annagaa nakiro nooguma xigtee kitaabka qaado inuu ismi yahay waa kow kitaabka ka eego inuu ismi yahay waa kow waa kow inuu hee inuu mansuub yahay dakhala daalibun haddaan idha daalibun mansuub miyuu yahay kolka daalimun inuuna tamyiis ahayn waxaad ku garanaysaa maxay mansuubtii aynu nidhi baa ka maqan dee sheekh haddaba waaba yaabe bal haddaba almasjida ka warran haddaan idhaa waa tamyiis dakhala daalimun almasjida ar almasjida baa tamyiisa taaba balmaya dhe taasina maaha tamyiis miyaa oo maxaa diiday ashaasaa ku jirto waa macrifo jazaak allah khayr iska fadhiiso ardayow haddaad fahamto tacriifka weligaa kaa khaldami maayo shayga aad baray is leedahay laakiin haddaadan tacriifka fahmin waxba sheekh cashirkaa ka geran maysidayuna wati kaa lumin wakhtiyuuna kaa lumin tacriifkunbaa loo fiirsadaa war horta maxaa la rabaa wax noocaa iyo noocaa iyo noocaaya la rabaa bes waa inaan helo haddaba tamyiiska waxaynu nidhi qodobka koobaad waa inuu ismi yahay qodobka labaad waa inuu mansuub yahay qodobka saddexaad waa inuu nakiro yahay qodobka afraadna waa inuu min bayaaniye a macnaheegii wato tusaalu kawkaban oo dee jumlo wayna ku jirtaa ee jumladay ku jirtaa waa fii qawlihi tacaala alle qowlkiisa ayay ku jirtaa ilaahay uu yidhi innii ra'aytu axada cashara kawkaban kowkaban hadda waa tamyiis innii anigu ra'aytu waxaan arkay axada cashara koob iyo toban ayaan arkay kowkaban xidig ereygaa kowkabanhi waa tamyiis waayo shuruuddii oo dhan baa laga helayaa horta ismi way toosow ka tanwiinba sitaa mansuubna way toosow ka kor dhaban nakirana way toosowka nakiro ah almutadamin macnaa min albayaaniya minta bayaaniyada ana macnaheegiibuu sitaa oo haddii ra'aytu axada cashara lagu daayo koob iyo toban baan arkay un haddaad ku dayso koob iyo tobankaas inay kaba yihiin iyo inay xoole yihiin iyo inay arday yihiin iyo inay xidig yihiin lama kala garanayo inii ra'aytu axada cashara kawkaban markaad kawkaban tidhaahdo wuxuu bayaamiyey axada casharkii halkaa waxaan kaga baxnay tacriifka iyo tilmaanta tamyiiskaan kaga baxnay aqsaamu tamyiizi tamyiiska qaybihiisa bal hadda halkanna ilaeg culima tamyiisku labuu u qaybsamaa tamyiiska mid waxaa la yidhahdaa tamyiisu daat midna waxaa la yidhaahdaa tamyiisu nisba labadaa tamyiis ayuu tamyiisku noqonayaa inuu yahay tamyiisu daad iyo inuu yahay tamyiisu nisba tamyiisu daadku afar meelood buu dhacaayo ilaa siddeed qaybood buu inoo noqoni tamyiisu nisbuhuna afar qaybood ayuu inoogu qaybsami doonaa afar iyo sideed iskugu keengeeya marka tamyiiska la raadinayo afar iyo sideed imisaa laysku yidhaahdaa labiyo toban qaybood oo tamyiisku uu leeyahay ayaa ardayga halka lagama maarmaana inaad barato labiyo toban qaybood oo tamyiisku leeyahay ayaa lagama maarmaan ah halkan inaad ku barato labiyo tobankaa qaybood haddaad fahamto tamyiiska waa taqaanaa ardayow aqsaamu tamyiis yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa atamyiizu tamyiisku ilaa qismayni laba qaybood waa tamyiizi daatin tamyiiska tamyiisu daadka la yidhaha ka hore iyo wa tamyiizi nisbatin tamyiiska tamyiisu nisbaha la yidhaha kal dambana falwalu ka koobaad huwa aladii waa ka yubayinu caddaynaya ijmaala daati daata qarsoon daata qarsoon shaygu hadduu caddaynayo daata idiloo qarsoon waxaa la odhanayaa tamyiisu daad baa la odhan sida zaarani axadda cashara koobiyo iyo toban ba ay soo ziyaartay ar koob iyo tobankaa daatadoodii ma garanaysaa waa maya rajulan haddaan idhaa ka waran haddaba toban rajulan nin haddaan idhaa waa tamiisudaad wey ilan daata qarsoon buu tilmaamaye culima waxaa jira wa anwaacuhu tamiisudaadkan noocyadiisu arbacatun wa afar afar buu tamiisudaadku u qaybsamaa sideed bayna inoo noqon doonaan xaqiiqa waa atamyiizu tamyiiska alwaaqicu dhaca bacda almaqaadiiri maqaadiirta almaqaadiir waxyaabaha wax lagu qiyaaso cabirada ayuu tamyiisku daba dhacaa ama ha ahaado bal hadda culima eega bacda almaqaadiir buu dhacaa baan ku yidhi tamyiiskani bacda almaqaadiir waxa weeye wax wax lagu qadaro ama wax wax lagu qiyaaso waxa wax lagu qiyaasaa waa maxay miisaanka wax waa lagu qiyaasaa kolkaa waa inuu miisaan daba dhaco miiskana waxbaa lagu qiyaasaa weelka wax lagu miiso ama miisaanka iyo miisida sow laba ma aha waxaa kaloo wax lagu qiyaasaa waararka waarkana se wax laguma qiyaaso sida taakada oo kale suxulka oo kale baaca oo kale jooga oo kale eeg hadda waxyaabaha noocaas oo kale ee waararka la yidhahna waxbaa lagu qiyaasaa imise ayuu culima hadaba tamiiskii inoo noqonayaa tamiiskaasi imise qaybood saddex qaybood ayuu inoo noqday saddexda qaybood waa inuu masaaxa daba dhaco waa waar ama inuu makiilaad daba dhaco waa miis iyo inuu mawsuunaad daba dhaco wax la wasnayo waa miisaankii soo saddex ma aha waxaad iigu geysaa cadad inuu tiro daba dhaco afar saw ma aha afartaasaynu haynaaye afartaa afar shabahay baa jira afartaa afar shabahay gaar ahaan saddexda hore saddex shabaha waxyaabo shabaha ayaa jira bal hada ila eeg oo shibhulmaqaadiir la odhanayo isna saddex noqonaya wa anwaacuhu tamyiisu daadka noocyadiisu arbacatun waa afar atamyiizu waa tamyiiska alwaaqicu dhaca bacda almaqaadiiri maqaadiirta ayuu daba dhacaa miqdaar buu daba dhacay maqaadiirtu waa saddex waa waarka iyo miisaanka iyo kaylka saddexdaasa maqaadiir laysku odhan wayanxasiru wuxuu ku koobmayaa fii alaaati aqsaamin saddex qaybood an yakuuna waa inuu yahay bacda almasaaxaati waararka mid daba dhaca wax la waarinayo un sida lahu ninkan waxaa u sugnaaday shibrun taako ardan dhul ah lahu ninkan waxaa u sugnaaday shibrun taako ardan dhul ah yaa tamyiiza halkaa ereyga ardan waa tamyiiz waayo ismi way tahay mansuubna way tahay nakirana way tahay min ana bayaaniyeana bay sidataa oo lahu shibrun marka laha taakuu leeyahay taakadaasi waa taaka maxaya ma taaka khamiisa ma taako surwaala ma taaka dhula waa maxay taakadaasi waxaa la odhanayaa markaa ardan baad ka dambaysiinaysaa waa waa bacda almasaaxa buu dhacay kaasi waar buu daba dhacay ba oo ka labaad an yakuuna waa inuu yahay bacda almakiilaati makiilaadka waxyaabaha la miisayo mid daba dhaca sida lahu ninka waxaa u sugnaaday qafiizun qafiis baa u sugnaaday buran qamadin ah qafiis qamadina ayuu ninkani leeyahay haddaba ereyga qafiis ihi waa wax wax lagu miisto oo keyl ah ayuu noqonayaa lahu qafiizun buran tamyiiskii baan doonaya awey tamyiiskii waa erayga buran abaa tamyiiz ah waayo ismi wuu yahay mansuubna wuu yahay nakirona wuu yahay almutadamin macnaa min albayaaniyana wuu yahay wuxuuna daba dhacay bacdalkayn an yakuuna waa inuu yahay jiimka oo ka saddexaadihi bacda almawsuunaati waxyaabaha la wasno mid daba dhaca mawsuunaadka waa inuu daba dhaco wax la wasnayo sida lahu ninka waxaa u sugnaaday manawaani baa u sugnaaday laba manawan oo casalan malab iyo watamran timir ah waa labada manawan waxa weeye sidan iminka kayl ee miisaanku halkuu inoogu jiro miisaanku halkuu inoogu jiro oo kale rodolka oo kale halkuu inoogu jiro ayuu ugu jiri jiray rodolkan iyo waxyaabaha wax lagu miisaamoo kale ayuu meeshooda ugu jiray kolka waxaynu leenahay ereyga manawaan ihi waa wax wax lagu miisaamo casalan baa haddaba tamyiisa oo daba dhacay shuruuddiina ereyga casalanihi u dhammaystirtay kow ismi wuu yahay laba mansuub wuu yahay saddexna kiro wuu yahay afar mutadamin macnaa min albayaaniya afartaa shardi ayaa casalan noo jigataa waana wasan bay daba dhacday saddex baad iga haysid cudimo saddexdaasiba waxaa la ysku yidhaahdaa bacda almaqaadiir baa saddexdaa laysku yidhahda waana tamiisudaad ka labaad eeg hadda oo ka afraad noqonaya haddii dhinac laga eego an yaqaca waa inuu dhaco bacda shibhi lmaqaadiir kan labaad kelidii baa saddex qaybood isna sii noqonaya waayo ka labaad waa shibhu lmaqaadiir horta maqaadiirtu maxay ahayd sideeda ereygan maqaadiiri maxaynu kusoo alif ba jimaynaan kusoo dhiganin saddex shay baa maqaadiir laysku yidhaahdaa saddexda shay ee maqaadiirta la yidhaha waa masaaxaadka kow iyo makiilaadka laba iyo mawsuunaadka saddexdaasaa maqaadiir laysku yidhaahdaa haddaba shibhulmaqaadiir markaynu leenahay saddex buu noqonayo mid shibhulmasaaxo ah iyo mid shibhulkayl ah iyo mid shibhulwasan ah ayaa ka soo bixi doona insha allah saddex qodob baa ka soo bixi doona an yaqaca waa inuu dhaco bacda shibhi lmaqaadiir maqaadiirta mid shabahay dabadiisa wa huwa isaguna maa ajratu lcarabu carabi waa ka ay dureerisay majra lmaqaadiiri maqaadiirtu halka ay marto lishibhihi shabihidda almaqaadiira maqaadiirta uu shabahay fii mutlaqi lmaqaayiis xagga qiyaaska mutlaqa ah haddaba fa mihaalu maa kii tusaalihiisa yushaabihu shabahaya alkayla miiska ka kaylka shabahaya miiska ka shabahaya waa hadalkan oo kale cindii waxaan haystaa siqaaun qarbed siqaa'un qarbed maaan biyo ah horta ereyga qarbedka la yidhaah ma erey wax lagu kala miistaa laguma kala miisto laakiin muuna sida miiska oo kale wax u cabiraynin waa shibulmaqaadiir oo welibana qaybta miiska ayuu daba maaan taa yare ee siqaa'unka daba dhacday siqaa'un baa loo yaqaanaa waa eh, waladii ka yushaabihu shabbahaya alwasna wasankana waa qowluhu tacaala alle qowlkii faman yacmal ninka sameeyo mihqaala darratin wax la arko waxa ugu yar khayran oo khayr ayarahuu arki doonaa mihqaalu darraha waxaa loo yaqaano qofku hadduu sameeyo oo khayr ah aakhare ayuu heli doonaa waxaan doonayaa khayrantaasi waa tamyiiz waxayna daba dhacday mihqaalu darra ereygan mihqaalu darraa ah wax laguma miisaamo laakiin qaabka miisaanka oo kale ayuu u shaqaynayaa mihqaalu in la eg bimacnaa mihqaalu darraa ah marka kafadaa la saaro shaygan aad samaysayna kafada kale la saaro wax u dhigmo bay ka dhigantahay waa isku miisaan kolka waa miisaankiibuu kaasina daba dhacay waladii ka shaabaha shabahaya almasaaxata masaaxadana waa hadalka carbeed ay carabtu ay yidhaahdeen huwa maa fi samaa'i samada dhexdeeda ma aha mawdicu raaxatin calaacal in la dhigo saxaaban oo daruur ah cirka laga soo heli maayo calaacal qadarkeeda oo daruura bay yidhahdeen horta calaacalsha ma waxbaa lagu kala cabirtaa miyaa la yidhaahdaa marada waxaan kaa iibinayaa laba calaacalood lama yidhaahdee ma aha waaraadkii kuma jirto laakiin qaabka waaraadkay u shaqaynaysaayo haddii calaacalaha aad badiso dee waxaa laga yaabaa waarba inay kuu noqdaanba ama waxyaabay kuu noqonayaan saddex kale halkaa iigu gee oo nambarka labaad ka soo baxay nambarka koobaad keligii saddex buu noqday nambarka labaadna saddex buu inoo noqday imise ayaynu haynaa imise qodob baynu haynaa lix qodob baynu haynaa lixdaasiba hadda waa tamyiisu daadka kii la odhan jiray kii daatada qarsoon caddaynayey qodobka saddexaadu kaalay ka toddobaad buu noqono waa tamyiisu daade an yakuuna waa inuu tamyiisku noqdo bacdaalcadadi cadadka iyo tirada gadaasheeda hadduu tamyiisku cadad iyo tiro daba dhaco isna waxaa la odhanayaa waa tamyiisu bal hadda u fiirso cindii waxa agtayda ah ama cindii waxaan haystaa cishruuna dirhaman labaatan dirham ayaan haystaa yaa tamiisa dirhaman baa tamyiisa tamyiiskaa dirhaman ihi yuu daba dhacay cishruun oo cadada buu daba dhacay waxyaabaha cadadka daba dhacaa tamyiisudaadisna noqonaya waxaad ogaataa kow iyo laba tamyiisba ma qaataan kow iyo laba labadaa tamiis horta ma qaataan asal ahaan oo tamiis ma leh iska dhaaf halkaa iigu gey imisuu ii noqday markaa imisaan marayaa toddobaan hayaata miisudaadkiiyo saw aha kan afraad u kaalay waa kii sideedaad buu noqonayaaye an yaqaca waa inuu tamyiisku dhaco ka afraad baan marayaaye bacda farci tamyiis waxa la yidhaha tamyiisku ka farcamay farcu tamyiis waxa la yidhaha tamyiisku daba dhaco oo la yidhahdo waa farcu tamyiis tusaalowna waxa weeye inna lii waxa ii sugnaaday khaataman fargashi baa ii sugnaaday xadiidan ah bir ama cadfulbayaan baan ka dhigaynaa ama tamiis baan ka dhigaynaa dhigaynaayo xadiidan birnimo ah birnimo xadiidkaa ma haysaa saddex weji baa ku bannaan inaan cadfulbayaan ka dhigo iyo inaan tamyiis ka dhigo iyo wejiyo kale way jiraan iyaguna inna lii khaataman xadiidan haddaba xadiidkaasi waa farcu tamyiis baa la yidhaahdaayo ma aha bacdalcadad ma dhicin bacdalkaylna ma dhicin bacdalwasanna ma dhicin laakiin farcu tamyiis buu daba dhacay baa la yidhaahdaa oo khaatamka iyo xadiidka sidaynu ognahay waa la kala farcadaa dee waa la kala sameeyaaba khaatamka yaa laga sameeyaa khaatamka yaa laga sameeyaa xadiid baad ka samaynaysaa kolka haddii uu farcu tamyiis waxaa la yidhaha daba dhacana tamiisku tamiisudaad buu noqonayaa imisaad ii haysa sideed ma haysa ka koobaad oo ah e, e, ka koobaad oynu maqaadiir nidhi imisoo u qaybsamay saddex ka labaadna imisoo u shibul shibulmaqaadiir nidhi saddex sow lix maaha ka toddobaadna bacdalcadad buu noqday ka sideedaadna bacda farcu tamyiis buu noqday sideeddaasiba waa tamyiisudaad tamyiisunisbuuna afar buu noqon doonaa bal hadda eeg idan markaa xaasilu aqsaam tamyiizi daad tamyiisudaadka qaybihiisa khulaasadoodu amaaniyatun waa sideed sideed qodob baa tamyiisudaad laysku odhanayaa faqad dakarnaaha sideeddaba waynu soo sheegnay bitafsiili si cad baynu u soo sheegnay oo faahfaahin ku jirto ee farcaha ilaali racaaka allaahu allaha ku ilaaliye oo wa awcihaa weelee taclu waxaad kor ugu bixi ilaa maraatibi ahlilcilmi dadka aqoonta le darajadooda ayaad kor ugu bixiye war iska xifdi sideeddaa qodob amaa tamyiisu nisba tamyiiska culima aynu odhanayno waa tamyiisu nisbo bal hadda eeg amaa tamyiisu nisba tamyiiska aynu odhanayno waa tamyiisu nisbo labuu u qaybsamaa inuu muxawal yahay mid meel laga keenay oo laga soo xawilay meel muxawal waa la soo xawilay wey meel baa laga soo wareejiyey ama laga soo xawilay inuu muxawal yahay iyo inuu hayru muxawal yahay labadaasaa loo qaybinaya iskani ama muxawal buu noqon ama hayru muxawal buu noqon labadaasuu mid ahaan noqonaya inuu muxawal yahay iyo inuu hayru muxawal yahay labadaa mid ahaan waa inuu noqdaa culima haddaba tamyiisku hadduu hayru muxawal yahay waynu arki doonaayo uu kooban yahay tamyiiska hayru muxawalka ihi nicmo iyo ficlu tacajubka iyo ereyo samaaciya oon qiyaas ahayn ayuu daba dhacaa sida nicmo oo kale iyo ficlu tacajubka ma axsano iyo waxyaabahaasu daba dhacaa waa hayru muxawal baalin sidaasunbuu tamyiiskaasi ku dhashay wax kale uu ku dhashay ma jiro hayru muxawal baana la odhanaya tamyiiska muxawalkiihina saddex buu keligii u qaybsamayaa tamyiisunisbaha maxaan u qaybiyey muxawal iyo hayru muxawal muxawal macnihiisu waa maxay waa mid meel kale laga soo wareejiyey oo laga soo xawilay weeye iyo midaan la soo xawilina si dharuun ku dhashay haddaba hayru muxawalku nicmo iyo ficlu tacajubka iyo bi'se iyo ayuu daba dhacaabaynu nidhi waa hayru muxawalka laakiin muxawalku waa saddex buu u qaybsamaayo muxawalun can ilfaacil mid faacil laga keenay oo halka laga soo xawilayba faacil buu ahaan jirayo inta faacilkii wax kale laga dhigay ayaa isaga tamyiisnimo loo qaatay muxawalun can ilfaacil ka labaadna waa muxawalun can ilmafcuuli bihi in tamyiiskanba mafcuulun bihi laga soo xawishay waa ka labaad ka saddexaadna muxawalun can ilmubtade in mubtade laga keenay saddexdaasoo muxawalku inoo noqonaya waa muxawalun can alfaacil iyo muxawalun can ilmafcuuli bihi iyo muxawalun can ilmubtade saddex tamyiis baad iga haysaa saddexdaa muxawal iyo kii hayru muxawalka ahaa afartaa muxawalbaa afartaasaad tamyiisunisbaad iga dhigi doontaa sideedii hore iigu gee imisuu noqonaya labiyo toban qaybood oo culima tamyiiska qaybihiisa ah ayaan kaa rabaa markaa inaad soo qaybto insha allah amaa tamyiisu nisbati tamyiiska tamyiisu nisbaha ah fa huwa isagu calaa nawcayni laba nooc ayuu ku dul sugnaanayaa muxawalin mid muxawala oo la soo xawilay iyo wagayri muxawalin mid aan la xawilin oon muxawalba ahayn tamyiiskani ama muxawal buu noqon ama hayru muxawal buu noqon labadaasaa loo qaybin fa daabitu hayrilmuxawali ka aan muxawalka ahayn daabitkiisa iyo qaacidadiisu waxa weeye annahu mataa kaana markuu noqdo almansuubu ilayhi ka loo nisbaynayo alxukmu xukunku fi daahiri daahirka hayra tamyiizi tamyiiska hayrkii fi lmacnaa xagga macnaha waxaa lagu leeya kan xukunka la siinaya ficilka samaynaya iyo ka tamyiiska ihi hadday daahirka kala duwanaadaan ayru muxawal baa la odhanaya kaana tamyiizu hayra muxawalin ka ficilka faacilka u ama ficilka samaynaya iyo kaereyga tamyiiskii hadday kala duwaadaanaan xasba daahir waa hayru muxawal baa la odhan bal hadda daabidkaa fahma fa daabitu hayri lmuxawal ka muxawalka ah kayrkii daabidka uu leeyahay annahu mataa kaana marka uu yahay almansuubu ilayhi ka loo nisbaynayo alxukmu xukunka oo ficilka ah fi daahiri daahirka hayra tamyiizi tamyiiska hayrkii fi lmacnaa xagga macnaha kaana tamyiizu tamyiisku wuxuu noqoni hayra muxawalin midaan muxawal ahayn waa kan tusaalihiina nicma wanaagsanaa nicma wanaagsanaayey rajulan ninnimo u wanaagsanaa miyaadan arkaynin ereyga tamyiiskii waa rajulan ereyga faacilkiina waa huwa halkaa ku qarsoon zayduna makhsuusun bilmadxi baa la yidhaahdaa nicma wanaagsanayay rajula ninnimo u wanaagsanaa zaydun baan ammaanayaaye haddaba ka nicmo faacilka u ah iyo ereyga rajulan inay kala duwan yihiin baa la moodaa xasba daahir xasba daahir maxaa la moodaa baynu nidhi inay kala duwan yihiin baa la moodaa in laynka caadiga xukunka la siinayo ee nicmada badani waa zaydka dambe zaydka iyo rajulku inay kala duwan yihiin baa la moodaa waa xasba daahiruun xaqiiqada laakiin waa isla midun ma og tahay laakiin daahirkii inay kala baydheen baa la moodaa tamyiiskaa ah, rajuli waa qayru muxawar rajulantaa faacil lagama keenin mafcuulna lagama keenin mubtadana lagama keenin sidaasay ku dhalatay wamaa shay baa axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd qurux badnaysiiyey rajulan ninnimo u qurux badnaysiiyey welibana wamaa eg afar macno ayuu ereygaasi leeyahay marka la macnaynayo wamaa shay baa axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd rajulan ninnimo u qurux badnaysiiyey tamyiisku haddaba ardayow waa rajulan tamyiiskaasi maadaamu ficlu tacajub daba dhacay hayru muxawal baa la odhanayaa oo meel lagama keenin wa naxwu qowlihim hadalkoogoo kaleba weeye lilaahi ilaahay uunbuu u sugnaaday daruhu koridiisa ama aan labanku barbaarkiisu faarisan dagaalyahannimo faarisan dagaalyahanimo ereygaa faarisan ihi waa tamyiiz sidaynu ognahay wuu ka duwan yahay oo kan lilaahi daruhu laleeyahay iyo isagu inay yaro kala duwan yihiin baa xasba daahir la moodaa waa hayru muxawal markaa hayru muxawalkii daabit baanu samayno wakaa muxawalkuna saddex buu u qaybsamiyo in faacil laga keeno iyo in mafcuulun bihi laga keeno iyo in mubtade laga keeno almuxawalu yanqasimu wuu qaybsamayaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayuu inoogu qaybsamay muxawalku muxawalkiibaa saddex qaybood noqon kow an yakuuna waa inuu yahay muxawalan mid laga keenay can ilfaacili faacil waa inuu ereygani yahay mid laga soo xawilay faacil oo markiisa hore faacil ahaan jiray waa muxawalan can ilfaacil inuu yahay waa milu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kale washtacala waxa ololay alra'su madaxa ayaa ololay shayban ciro ahaan ayuu ololay yaa tamyiisa haddaba shayban baa tamyiisa shaybantaasi waa muxawaloo faacilbay asal hore ahaan jirtay kan hadda aayadda faacilki ihina mudaafun ilayhi buu ahaa wuxuu noqonayaana washtacala shaybura'si washtacala shaybura'si ishtacala yaa faacilo ah markaa shaybkaa faacilo ah waxaa la sameeyey shaybka ayaa la xadfay sida qaacidadii moxamed ibnu maalik baa meesha timid markaa uu khulaasada ku yidhi wamaa yelilmudaafa yaati khalafan canhu fi licraabi idaa maa xudifa haddii mudaafka la xadfo mudaafun ilayhiga ayaa booska buuxiya haddii mudaafka la xadfo mudaafun ilayhiga ayaa booska buuxiya sida maxamed ibnu maalig uu ku leeyahay alfiyadiisa weeye kolkaa washtacala shaybur ra'si markaan shaybka xadfo yaa halkii shaybka inoo buuxinaya ra'sigii mudaafun ilayhige majruurkaabaa marfuuc noqonaya faacila washtacala ra'su madaxiibaa ololay buu noqday war talow ololkan xaggee looga jeeda muu qiiqayba talow mise wuu caddaaday oo cira caddaysay ilayn ololkuna cadaan buu ahaa ciraduna caddaan weeyaane war tamyiiskii faacilkii la jaray waa loo baahan yahay isagoo tamiisa xagga dambe inoo dhig washtacala ra'su shayban kolka ereygan shaybanihi xagguu ka yimid xaggee laga soo xawilay faacil baa laga soo xawilay an yakuuna waa inuu yahay muxawalan mid laga soo xawilay can ilfaacili faacil mid laga soo xawilay midlu qowlihi tacaala alle qowlkiisa oo kaleba weeye washtacala ara'su madaxii ayaa ololay shayban ciro ahaan ayuuna ololay ka labaad an yakuuna waa inuu yahay muxawalan mid laga soo xawilay can ilmafcuuli bihi mafcuuli bihi waa in laga soo xawilay waa midlu qowlihi tacaala alle qowlkiisa oo kale wafajarnaa waanu burburqinnay alarda arlada ayaanu burburqinnay cuyuunan ila ahaan ayaanan ka burburqinnay haddaba u la soco oo bal u fiirso hadda wafajarnaa waanu burburqinnay baynu nidhi alarda dhulkii war culima dhulku muu burburqadaa ma carradaa daadaadata horta waxaa burqadaa muxuu ahaan jiray biyaha saw ma aha waxaad ogaatay wafajarna alarda alardadan mafcuulun bihigii ihi inay mudaafun ilayhi ahaan jirtay waxa mafcuulun bihiga ahaana tamyiiska dambe cuyuunan ah ilan halkaas ilahaasay biyuhu ka soo butaacaane wafajarnaa waanu soo budbutaacinay cuyuunal ardi buu asalku ahaa allahu aclam eeg cuyuunal ardi waa dhulka ilihiisii baanu soo budbutaacinay weeye hadaba cuyuunadii mafcuulun bihiga ahaa ayaa la xadfay markaasuu mudaafulilayhigii majruurka aha uu iska noqday mafcuulun bihi markaasay aayaddii noqotay wafajarnaa alarda wafajarna alarda markay noqotay ayaa loo baahday dhulku xaggu ka budbutaacay markaasaa cuyuuntii xagga dambe la geeyey mafcuulun bihi bay awal hore ahayde hadda iyadoo tamyiiza markaasaa la yidhi wafajarnaa waanu burburqinnay alarda arlada cuyuunan ila ahaan ayaanu u burburqinay kelmadda saddexaad culimo an yakuuna waa inuu tamyiisku yahay muxawalan mid laga soo xawilay canilmubtada'i mubtada mid laga soo xawilay muxawalun can ilmubtada buu noqon karaa waa milu qowlihi tacaala alle qowlkiisa oo kale ana akharu minka maalan wa acazu nafaraa ereygaa milu ah qaala tacaala baa ka dambeeya sow maaha haddaad milu iyo qaala tacaala isku xiga aad aragto miluda mudaafun ilayhi baa ka xadfanoo milu qawlika baad odhanaysaa markaa ama eh, milu qowlihi oo kale milu qowlihi tacaala oo kale adigu qaaladaa waxaa ka fiican in qowli loo bedelo qowlihi loo bedelo mithlu qowlihi tacaala ana aniga ayaa akaru badan minka adiga xaggaaga maalan xagga hanti ahaan wa acazu anaa cizi badan nafaran xagga nafar iyo guruub ahaan bal hadda u fiirso ana akaru minka maalan yaa tamyiiza aayaddaa marka aan doonayno ereyga maalan ah ayaa tamyiiza tamyiiskaasi mubtadu ka yimid awalkii asalkiisii hore mubtadu ahaa oo haddaba yaa hadda aayadda mubtada'a bal aayadda erey mubtada'a ka soo hela oo raadiya ana sow maaha anadaasi mudaafun ilayhi bay noqon maalkuna mubtadu ahaa waxa loogu dhawaaqi anadu ya-yar bay noqoni oo reeban oo maalka la socota markaa maxaa loogu dhawaaqi maalii akaru min maalika maalii aniga maalkayga ayaa akaru ka badan min maalika maalkaaga maalii akaru min maalika buu ahaa asliku haddaba maalkan waxaa laga keenay mubtadenimo waa la xadfay maalkii maalka uun xadfa maalku sow mubtade ma ahayn mudaafun ilayhigiisa ya'da ah ayaa mubtade noqon doona yaa-ulmutakalimku marka mubtade loogu dhawaaqo muxuu isku bedelayaa ana baa loogu bedelayaa isla sheekhi maxamed ibnu maalik kitaabka kaafiyada ah ee saddexda kun ee baydee dhadhowa markuu ka hadlayay wuxuu lahaa wa caamilu damiiri mahma xudifa fa inna faslahu ladayhim ulifa wa caamilu damiiri markaan dhiganaynay sheekhii noo akhriyey wuxuu noogu akhriyayey wa caamilu damiiri mahmaa xudifa caamilu damiir ayuu ahaa maxfuudkaygu laakiin kitaabta hadda qoran ee kaafiyada matniga qoran waxa ay qoraan wa xaamilu damiiri mahmaa xudifa wa xaamilu damiiri mahmaa xudifa fa ina faslahu ladayhim ulifa adukaa doonto dhoo caamilu damiir damiirka ka ku camal haddii la xadfo damiirku munfasilunbuu noqon iminka maalan tusaalaan ku siinaya minka haddaan ku idhaa minta xada seed ugu dhawaaqi kaafkii minka ayaan ku idhi minta xada seed ugu dhawaaqi kaafkii anta baad ugu dhawaaqi eeg hadda anta baad ugu dhawaaqi eeg ilan damiirku kii fii maxalli rafci bal cashirkii cashiradii bilowga dib ugu noqda oo damiirka munfasilkee fii maxalli rafcinka eega kaasaad ugu dhawaaqaysaa markaa minka anta baad ugu dhawaaqi haddaan minhu minta xadafku idhaa maxaad ugu dhawaaqi markaa minhu huwa hadduu fii maxalli rafcigaad ku waddo dee huwa baad ugu dhawaaqaysaa eeg maali haddaan maalka xadafku idhaa ya'dana daa seed ugu dhawaaqi maali maali maalka xadaf baan kuhi ya'dana daa seed ugu dhawaaqi ana baad ugu dhawaaqi maalunaa baan ku idhi maalka xadaf maalunaa maalka xadafoo naada iidaa baan ku maxaad ugu dhawaaqi naxnu baad ugu dhawaaqi wahaakada wacaamiru damiiri mahma xudifa fa ina faslahu ladayhim ulifa haddaba waxaan doonaynay maali akharu min maalika markii la yidhi ayaa maalka hore la xadfay maalkii hore markii la xadfay yadii maxay noqotay yadii maxay noqotay anabay noqotay iyadana mubtade noqotay sida maxamed ibnu maalik khulaasada uu ku leeyahay wamaa yeli lmudaafa yaati khalafan canhu fi licraabi idaa maa xudifa ana aniga ayaa akharu ka badan minka adi xaggaaga maalan kolkaasaa tamyiis laga dhigay mubtadihii oo xagga dambe la mariyo maalin wa waa acazu nafaran halkaa waxaynu kaga baxnay tamyiiska tamyiisu nisbaha afartiisii qaybood horta tamyiiska yaa nasbiyo oo ku camal fala caamilka tamyiisku waa maxay talow amaa caamiluhu caamilka tamyiiska ku camal falaya idaa kaana tamyiizu tamyiisku markuu yahay tamyiiza nisbatin tamyiizu nisbo fa yakuunu wuxuu noqonayaa caamiluhu caamilkiisu alficla ficil buu noqon alladii ficilka oo qablahu ka horeeya tamyiiska yaa caamil u ah markuu tamyiisu tamyiisu nisbe yahay ficilka ka horeeyaa ku camal falaya ama waxa ficilka macnihiisa qaba ayaa ku camalfalaya sawaaun waxa isku mida akaana ha ahaado mutasarifan mid mutasarifa sida daaba muxamedun muxamed baa wanaagsanaaday nafsan xagga nafta nafsan waa tamiise ayaa laga soo wareejiyey muxawarun cala alfaacil miyuun ahayn asalku muxuu ahaa daaba muxamedun nafsan daabat nafsu muxamedin bay ahayd naftii faacilka baa la jaray ow hayra mutasarifin ama hayru mutasarif ha ahaado sida wamaa shay baa axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd cilman cilmi ahaan kolkaa cilmantaasi waxa ku camal falaya axsanadan oo qayru mutasarifa ilan ficilka ficlu tacajubka la yidhaha jaamidkaa lagu daraaye ow amase waxa ku camal falaya maa shay fiihi uu ku jiro xuruufulficli ficilka xuruuftiisa iyo wa macnaahu macnihiisii sida aayadda qur'aankae ana agaru minka maalan maalka ayaa ku camal falaya inay aan ficil ahayn laakiin xuruuf ficil iyo macno ficil leh oo waa kee waa aaru aaru waa ismi hadda waaba khabar dee ismu tafdiil weeye kaura ayuu xuruufteedii iyo macnaheegii wataa kolka ismigaa aar ah ayaa xuruuf ficil iyo macno ficil sita kaasaa tamiiska ku camalfalaya ogmaa fiihi xuruufu lficli wa macnaah sida zaydun zayd baa akramu minka ka sharaf badan adiga aban aabba ahaan abantaa waxaa ku camalfalaya akram akramkani ficil maaha waxa weeye ficil buu xuruuftii iyo macnihiisii sitaa waama idaa kaana tamyiizu tamyiizku hadduu yahay tamyiiza daad tamyiisu nisbaha ayaa caamilkiisu kaa yahay tamyiisu daadka ka waran wa ama idaa kaana tamyiizu tamyiizku markuu yahay tamyiiza daad fa caamiluhu ka ku camal falayaa waa alismu lmubham ismiga mubhamka ah alladii kaasoo qablahu ka horreeya ismigan ka horreeye mubhamka ah ee la garan la'yahay haddaan idhaahdo zaarani axada cashara rajulan rajulka ayaa ku camal falayoo nasbinaya ismigan ka horeeya mubhamkii waa axada cashar axada casharkaa ku camal falaya fa caamilu kowkaban kowkab caamilkiisa oo fii qowlihi tacaalaa ku jira innii ra'aytu axada cashara kowkaban huwa axada cashar axada casharka laftiisa ayaa ku camal falaya markaa wa min axkaamihi tamyiiska axkaamtiisa waxa ka mida kownuhu ahaantiisa isman sariixan ismi sariixa uu yahay tamyiiska maxaa lagama maarmaana baynu nidhi inuu maxay yahay waa ismi welibana sariix ah waxaa la diidayaa mu'awal inuu noqdo kow laa jumlatan jumlo ma noqdo walaa mu'awalan mu'awalna ma noqdo wujuubu nasbihi in la nasbiyaa waa waajib in lam yaslux hadduuna u suubannin lilxamli in khabar looga dhigo calaa maa dukira qablow kii hortii la sheegay xamligan falsafadda nimanka la yidhaahba ereyga maxmuulkaa u yaqaana khabar falsafadda marka la joogo maxmuulku waa maxay maxmuulka khabarkaa loo yaqaanaa maxmuul mubtada'na maxay u yaqaaniin mawduuc bay u yaqaaniin mubtada'ana mawduuc khabarkana maxmuul lilxamli in badan baad kitaabta carabta ku arkaysiin kutubulcarabiya in badan baad ku arkaysiin lilxamli kolkaa lilxamli xambaarid unha odhan war lilxamli istilaax ka ballaadan baa jira xambaarida oo khabar ah khabar ka dhigid baa loo jeedaa wujuubu nasbihi in la nasbiyo ayaa waajibaya in lam yaslux hadduuna u suubannin lilxamli in khabar looga dhigo calaa maa dukira qablahu kii hortii la sheegay haddii ka ka horreeyo uu khabar u noqonayo laakiin waa maya jawaasu nasbihi in la nasbiyo ayaa bannaan ow jarrihi ama in lagu jaro bimin albayaaniya minta bayaaniyada ah in saluxa hadduu u suubado lilxamli in khabar looga dhigo calaa maa dukira qablahu kii hortii la sheegay afar mancu taqdiimihi in la hormariyaa waa mamnuuc itifaaqan sida laysku waafaqay calaa caamilihi caamilkiisa hayrilmutasarifi jaamidka ah ee hayru mutasarifka ah ficilku hadduu nicmo iyo biise iyo maa axsane iyo yahay tamyiisku kama hormari karo waana mutafaq laakiin hadduu mutasarrif yahay maxamed ibnu maalik wuxuu hi nasran subiqa buu yidhi nasran subiqa kelmaddaasu matnigiisa isticmaalay nasran subiqa oo macnaheedu yahay in badan xagga dambuu maraya laakiin in yar buu xagga hore mari karaa hadduu ficilku mutasarif yahay in yar baa la arkay isagoo xagga hore maraya axkaamtiisiina waa afartaa bartaa ayuu cashirkii tamyiisku inoogu dhammaaday layliskan ayaa haddaba ardayay hadda laga shaqayn shaqa aynoo taalla amoodina markaad cashir soo doonanaysidiina adiga ayna shaqa kuu oolin atadriib lwal cayin waxaad soo saartaa atamyiiza tamyiiska fi maa ya'ti bal tamyiiska halkan hadda soo saar qaala tacaala alle ayaa yidhi waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu daran xubban kalgacaylka lilaahi ilaahay ay u qabaan war yaa tamyiisa culimo ereyga xubban abaa tamyiisa qaala tacaalaa alle waxa kaluu yidhi uma lanansicanna waannu soo siibaynaa min kulli shiicatin guruub kaste waxaannu ka soo siibi ayuhum kooga ashaddu daran calaraxmaani allaha raxmaanka a dushiisa citiyan xagga xadgudubka qofba qofka uu ka xadgudub badnaa ayaa naarta loo soo siibayaa marka hore guruub kasta cidda ugu xadgudubka badan waa kee haddaba ereyga tamyiiskiihii halka waa citiyan weeye zinlii ii miisaan kiilan kiilo daqiiqan daqiiqa aaway halkaana tamyiis waa daqiiqan takadartu waan isbedelay khaairan maskax ahaan baan isku bedelay khaair ahaan baan isku bedelay wixii igu soo dhacayay war waa kii halkaana haddaba khaairan fii haada almasjidi masaajidkan waxaa ku dhex sugan cishruuna labaatan caaliman aqoon-yahana labaatan aqoon-yahan baa aaliman weeye atadriibu haani layliska labaad bayin waxaad cadaysaa nawca tamyiizi tamyiiska noociisa fii maa yeli waxa soo socda tamyiiska noociisaaad sheegi ma tamyiisudaad baa mise waa tamyiisunisbo tamyiisudaadka sideediisiibaad sii kala caddayni tamyiisunisbahana afartiisiibaad si kala sheegi labiyo tobankii tamyiiz ayaa kolba kuu yahay aad cadayn doontaa halkan qaala tacaala alle ayaa yidhi waid markii ka sheekee waacadnaa muusaa muuse aanu la ballannay arbaciina afartan leylatan habeen uma takhadtum waxaad ka yeelateen alcijla dibigii min bacdihi isaga gadaashiisa wa antum hadda idinku daalimuuna dulmi baad samaynayseen tamiis aayaddaa ku jira soo tuura leylatan tamiisudaad iyo tamiisu nisbo midkuu yahay soo sheega tamiisudaad sideediisii waa midkee waa bacdalcadad buu dhacay qaala tacaala wawaacadnaa muusaa muuse ayaanu u ballan qaadnay ama aanu la ballannay wawaacadnaa muusaa muuse waxaanu la ballannay alaaثiina leylatan soddon habeen wa atmamnaaha waanu dhammaystirnay soddonkii bicashrin toban baanu ku dhammaystirnay fa tamma halkaa waxa kuugu dhammaystirmay miiqaatu rabbihi rabbigii ballantiisii arbiciina leylatan afartan habeen iyadoo abay dhammaystirantay halkaa tamyiis baa ku jira bal soo sheega culima aayaadkani waxay sheegayaan afartan afartan bay labada aayadoodba sheegeen baan u malaynayaa eeg tirooyinka sharcigu isticmaalo afartanku waa ka mid tabliiqa ma ku aragteen afartan yaa baxaya ya xaggee ka keeneen baad u malaynaysaa afartankan xaggee horta ka soo doorteen ya afartanka maa la daydayayaa <laughs> afartankan xaggey ka keeneen eeg afartankan waxa weeye horta kollay maan waraysanin laakiin isti'naas ahaan waxay ka duulayaan halkan aayaadkan afartanka sheegaya ay ka duulayaan afartankana runtii diinteennu si weyn bay u isticmaashaa la soco si weyn bay afartanka diinteennu u isticmaashaa laakiin waxaa ugu badan tirada la isticmaalo toddobada intaan arkay eeg diinta markaan doonayno toddobada waa number one haddaad eegto kacbada imisaad dawaaftaa sacyiga safiya marwe imisaad aragtaa maalmuhu waa imisa cirarku waa imisa dhulalku waa imisa eeg qaarada haddaad wax dhinacaad eegto faatixadu waa imisa ayadood ayga iyo doofaarka imisaad iska maydhi aygiyo doofaarka maxaa tidhi dhagax tuurka maxaad ka dhigaysaa dhagaxa imise jeer baa la tuuraa culimo yaa asxaabulkaafiga ilaahay markuu ka warramayey muxuu idhi maxaa toddoba markii la sheegay baa la yidhi e sabcatun wahaaminuhum eeg sabcada eeg aad baa loo isticmaalaa toddobada laakiin afartanka laftiisa waa la isticmaalaa toddobaatanka xataa waa la isticmaalaa ma la socotaa marka nebi maxamed lagu lahaa haddaad xataa istikfaar ilaahay uga dalabto sabciina mara dee mufasiriinta waad la socotaa baanu malaynaya sabciina marra markay ka war toddobaatan jeer dee xikmad gaaro ku soo aroortay miyay jirtaa talo toddobaatanka toddobaatanka waa la isticmaalaayo waa tirooyinka la isticmaalo culimmada qaarna mubaalaqay ka dhigeen qaarna waxay yidhahdeen toddobaatanka laftiisaanu cilal u helaynaa lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah qaar aynu fahmaynaana way jiraan cilalkooga qaar ana aniga ayaa axsanu wanaagsan minka adiga xaggaaga wejhan weji ahaan oo wa akramu sharaf badan minka adiga xaggaaga dikran magac ahaan warma halkaa ka soo tuura tamiiska ku jira waa wejhan iyo dikran tamiiskaasi waa maxay labiiyo tobankii waa tamiisu nisbo oo welibana maxay ah muxawal hayru muxawal muxawal af saddexdiisii waa midkee waa muxawalun can lmubtada'i waa wejhii axsanu min wejhika buu ahaa wadikri ama wadikri akramu min dikrika taxasana alfaqiiru faqiirkii wuu isbedelo u wanaagsanaaday xaalan xaal ahaan xaalan saw tamiis maaha mayna muxawalun can ilfaacil ma noqonayn yartaficu nifdu shidaalkiibaa kor u kacay amanan lacag war amanan saw tamiis maaha waa muxawalun maxay markaa muxawalun can ilfaacil layliska saddexaad ardayow bal hadda eeg mayiz waxaad kala saar saartaa baynaalmuxawali ka muxawalka la odhanayo wa hayrilmuxawali iyo ka aan muxawalka la odhanayn fii maa yeli dacuufa waxaa daciifay caliyun cali baa daciifay nafsan naf ahaan ayuu u daciifay yaa tamiiza halkaa nafsan ma muxawal baa mise waa hayru muxawal waa muxawal weeyaan uma qasad waxa qallashay quluubukum quluubtiinnii min bacdi daalika intaa kadib oo fahiya quluubtu kalxijaarati waa dhagaxoo kale ow ashaddu ama way ka daran tahay qaswatan xagga qallaylka yaa tamiiza halkaana qaswatan haye maxay noqonaysaa qaswatan muxawal mise hayru muxawal may waa muxawal muxawal bay noqonaysaa culima soo xalliya waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu adag xubban xagga jacaylka lilaahi ilaahay ay u qabaan walow yara aladiina kuwii hadday arki lahaayeen dalamuu dulmiga sameeyey id yarowna alcadaaba cadaabka marka ay arkayaan waxay ogaan lahaayeen ana alquwata awoodu lilaahi ilaahay inay u sugan tahay jamiican gebi ahaan wa anna allaha ilaahayna shadiidu lcadaab cadaabkiisu inuu daran yahay aayadda ka soo saara tamyiis waa xubban weeye waaladiina aamanuu ashaddu xubban muxawal mise hayru muxawal muxawal weeyi soo xalliya laakiin fa idaa qadaytum markaad gudatiin manaasikakum acmaashiinna fadkuru llaaha ilaahay xusa ka dikrikum sidaad u xusi jirteen aabbaa'akum aabbayaashiin oo kale ow ashadda ama si ka sii daran dikran xagga xus ahaan waa dikran wallaahu ilaahay baa ashaddu daran ba'san xagga balaayada oo wa ashaddu adag tankiilan xagga cuquuba ahaan iyo ciqaabidda waa ba'san iyo tankiilan culima layliska afraad bal hadda eeg mayiz waxaad kala saartaa bayna maa waqaca ka dhacay bacda alcadad iyo wamaa waqaca ka dhacay bacda alwasan iyo wamaa waqaca ka dhacay bacda alka'iid iyo walmuxawal fii maa yaati waxaasoo dhan halkan kala saar saar uma radadnaa lakum waanu idiin soo celinay alkarata calayhim mar labaad ayaannu idinku celinay wa amdadnaakum waannu idiin siyaadinay biamwaalin hanti iyo wa baniina inamo wa jacalnaakum waxaannu idinka dhignay akara nafiiran baannu idinka dhignay yaa tamyiiza aayaddaa nafiiran baa tamyiiza muxuu daba dhacay culima muxawalba ma hayru muxawalba muxuu noqonaya waa muxawal wey ana anigu ibnu isnayni wa alaaiina caaman labiyo soddon jir ayaan ahay muxuu daba dhacay bacda alcadad walaqad sarafnaa fii qur'an alqur'aan qur'aanka waanu u gedgedinnay ama waanu u bedbedelnay linnaasi dadka min kulli maalin maal iyo tusaale oo dhan wa kaana alinsaanu insaankuna wuxuu ahaaday akara shayin shayka ugu badan jadalan xagga dooda iyo muranka tamiiskii mee muxawal hayru muxawal muxawal wa qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga ayaa agaru badan amwaalan hantida iyo wa wlaadan ubadka wamaa naxnu annagu ma nihiin bimucadabiin kuwa la cadaabayo kol hadduu ilaahay ubad iyo hantina siiyeyna inuuna cadaabo ka daabay yidhaahdeen mayna amwaalan ahayn muxawal mise hayru muxawal man ikhtasaba ninka dhaca qadra shibrin taaka qadarkeed ardan oo dhul ah dawaqahu laahu ilaahay baa qoorta u suraya qadrahaa qadarkeega oo min sabci aradiin toddobada ardaa haddaad dhulkeennan koobaad aad ka dhacda maxay taaka in la eg toddobada dhulba waa lagaaga soo goynaya qoorta laguu suraya dalaalada culimmada xadiidku ay xadiidkaa ka faa'idaysteen waxaa ka mid a dhulka adiga haddaad baloodh yar leedahay ama guri yar leedaoo shidaal laga helo yaa iskale shidaalka ah war shidaalka ayaa leh adigaa iska leh haddii dahab laga hela ka warran ceel yaroo dahaba haddii loo dhaco iswiiliguunbaad qodo istidhoo dahabuunbaad u dhacday yaa iskale dahabkaa miyaa lagu odhan karaa aduu dhulka inta baad lahayde inta qarsoon melihid laguma odhanayo waxaa laga faa'iidaystay halkaa kugu beegan oo dhan ilaahay toddobadan dhul qofka qoorta u sudhay ilan ilaahay waa caadil cadaalad weeyaan soma wixiisu waxaa la garanayaa marka tasarufkeegii baad yeelanaysaa waxaa kaa hooseeyo oo dhan dee sii soco man iqhtasaba ninka dhaca qadra shibrin taaka qadarkeed ardan oo dhul ah dawaqahu llaahu ilaahay baa qoorta u sudhi qadrahaa qadarkeega oo min sabci araadiin toddoba dhula war bal tamyiiska soo tuura culimo ardan haye muxuu daba dhacay ma bacda alcadadba ma bacda almasaaxaba ma bacda alkaylba waa bacda almaqaadiir soo maaha maqaadiirtu saddex bay ahayde waa midkee waa bacda masaaxa allayu libaaxa ayaa allayu aarka ayaa ashadu daran jaraa'atan dhiiranaanshaha min alxayawaani xayawaanaati xayawaanaadka iyo noolaha kale yaa tamiisa halkaa jaraa'atan muxawal hayru muxawal muxawal wey acdaytu lmuxtaaja ka baahan waxaan siiyey mitrayni laba mitir qumaashan oo maro ah war yaa tamiisa qumaashan muxuu daba dhacay bacda almaqaadiir oo ah, maaha ayu rajulayni labada ninka ogeebaa aqwaa ayaa awood badan ba'san balaayada xagga balaayada ba'san muxawal walataclamunna waad ogaanaysiin ayunaa ka ayaga ashaddu daran cadaaban cadaabka oo wa abqaa welibana baaqinimo badan cadaaban muxawal saqurad waxa yaraatay asayaaratu gaadhigii aljadiidatu ee cusbaa xajman xajmi ahaan ayuu u yaraaday xajman waa maxay markaa muxawal mise hayru muxawal war waa muxawal muxawalun can ilfaacil saqura xajmu sayaara buu ahaa xajmu sayaara ugu dambayn culima layliska shanaad waa la buuxbuuxinayaa idinkaan idiin daynayaa layliskan shanaad zurtu waxaan siyaartay min almuduni magaalooyinka arbaca cashrata afar iyo toban yowman lama odhan karo waa khalad waayo eeg arbacadan eh, casharada maxaan ku haynaa taasoo ma wadato yowman waa lab casharadiisu eeg madiinatan baa la odhanayaa arbaca cashrata madiinatan ama qaryatan waa sax qaryatan tidhaana kolkaa arbacada haddaad aragto iyadoo bilaato ah kan la tirinaya tamiiskaa dhadig noqonaya arbacadu saw hadda bilaata ma aha shayga halkaa iman doona dhadigunbuu noqonaya markay arbacadu bilaata ah tahay hadday arbacadu ta qaadato arbacata la yidhaahdana casharadaa laga dayni oo labada nambarta ma wada qaataan lagamana wada tago arbaca casharatada ma haysaa hadduu midiqaato ka kala ta'na laga daaya waa mamnuuco carabiga meel baa lagaga dhacay haddii labadaba ta' lagu wada daro ama labadaba ta' laga wada daayo taa ogaada fii xaqiibatii shandadayda waxaa ku jira min alaqlaami xagga qalinada axada cashara qalaman asamaa'u samada ayaa akaru ka badan zurqatan midabkan buluugga la yidhaha min lowni lbaxri allaahu ilaahay baa ashadu ka daran ba'san ashadu raxmatan allaahu ashadu raxmatan min kulli raaximin imtala'a alinaa'u maa'an wa casalaa insha allah bartaasuu inoogu joogi doonaa cashirkeennii wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam